alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka waramayey maxabada adaliil sadis wa qaala ibnu cabaas qaala musanifu raximah llah waqaala ibnu cabaasin wuxuu yihi fii qowlihi ay fi tafsiiri qowlihi tacaala wataqaطacat bihim اlasbaab qaala wuxuu yihi almawadatu wuxuu fasiraya ibnu cabaas alasbaab marka alasbaab wuxuu ku fasiray almawadda kalgacaylkii dhexdooda yaalay ayaa go-ay markii qiyaamaha la gaadhay marka hadalka horena waxaa ku jirtay wadalika laa yujdi calaa ahlihi shay-an oo jacaylka adduunyo awgeeda ilaahay daraaddii aan ahayni inaan waxba dadkiisa u tarahayn yowma alqiyaama ayaa aharka hore waxa weeyaan ku jirtay aharkana taas ayuunbuu sii adkeynayaa oo maxabada iyo kalgacaylka adduunyada ku dhisan inuu go-i doono oo aanu nafci yeelan doonin atharka ibnu cabaas ibnu jariir baa wariyey fi tafsiiri wakadalika ibnu abi xaatim fi tafsiiri walxaakim fi lmustadrak huwa aharu saxiix macnihiisuna waxa weyaana jamiica asilaat alatii kaanat beyna inqaacat canhu xidhiiryadii ka dhexeeyey oo dhami inay go-aan inay go-ayaan yowma alqiyaama albaqawi wuxu uhi wataqaطcat bihim ay canhum oo badu huna waa bimacnaa can waxa iyaga ka gooday alasbaab ay asilaat alatii kaanat beynahum fi dunya xidhiiryadii adduunyada markay joogeen isku xidhi jiray min alqaraabaati wاsadaaqaati wa saarat mukhaalatuhum cadaawa xidhiidhadii qaraabo lahaa ee saaxiibtinimo lahaa saaxiibtinimadoodii iyo istacaylkoodii adduunyada ku dhisnaana wuxuu isu bedelay cadaawad buu isu bedelay xiidyada markaa go-aya waxaa kamida mawadadii iyo kalgacaylkii ka dhexeeyey sida uu ku fasiray ibnu cabaas marka alasbaab waa xidhiidh kastoo u dhaxeeyey oo isku xidhi jiray baa go-aya ibnu cabaasna wuxuu ku fasiray almuwadda marka min baabi tafsiiri bilmithaal wey muwadadu waa axadu silaad xidhiidyadii ka dhexeeye mid kamida weyaan se uhi sheekh ibnu cuthaymiin fi tafsiri suurati lbaqara wafasara ibnu cabaasin alasbaaba huna bilmawada yataqaacat bihim lmawada kalgacaylka udhexeeya baa ka go-ay wa hada tafsiru cala sabiili tamhiili buuri maaha xidhiidhka go-aya inuu yahay jacaylkii oo qura xidhiiryadii o dhan baa go-aya jacaylkana tusaale ahaan buu u sheegay walaayatu acamu min dalika ayadduna waa ka caamsan tahay ibnu jariir laftiisu saasuu yihi ana alasbaaba jamcu sanan huwa kulu maa tasababa bihi rajulu ilaa alabatihi wa xaajatih asbaab waa jamcu sabab waxaana looga jeedaa buu yihi wax kasta oo qofku uu ku gaadho waxa uu doonayo iyo xaajadiisa kalxabli waariiq saxariga biyaha lagula soo baxo wadada lagu gaadho meeshii loo socday walmusaaharati wlwasiila xididnimada wakulu maa kana bihi idraaku aliba fahuwa sababu liidraakiha kadibna wuxuu sheegay aayaddu inay caam tahay oo wuxuu yidhi fasawaabu min alqowli fi tawiili qowlihi wataqaطcat bihim alasbaab an yuqaala in allaha tacala dikruhu akbara ana aladiina dalamuu anfusahum min ahli اlkufr aladiina maatuu hum kufaar ytabaraw cinda mucaayanatihim cadaab allahi almatbuuc min ataabic watataqaطacu bihim alasbaab kadibna wuxuu radiyey qolooyinka markaa wuxuu yihi wakulu hadi lmacaani asbaabu markuu sheegay qaraabadii iyo xididnimadii iyo kalgacaylkii iyo wixii oo dhan وkل hذه المعاني أسباب يتسبب في الدuنيا بها إلى مطالب فqطع الlه منافعha في الآkخرة عن الكافiرينa بها kadibna wuxuu radiyey qolooyinka yihi أسباabtan aيadda lagu sheegaya waa mid khaaصa oo gaara ah. inay khilaafsan tahay cumuumka ayaddu ay tilmaantay ayaanu sheegay عalى kuli xaal أسبaabta ilah ui way ka go-aysa waa xidhiir kastoo udhexeeye oo aan xidhiidh markaa diineed iyo iimaaniya ilaahay daraaddii aan ahay haddii qaar ka mida lagu fasiro sida ibnu cabaas u yeelay waa min baabi tamhiil oo tusaalun baa loo sheegaya wajhu dilaalati lahar calaa maqsuud ilbaab ana fiihi ana almawadda ida lam takun lilaah satanqaicu fi laakhira kalgacaylka dadka udhexeeya haddaanu ilaahay daraaddii ahayn aakhira wuu go-i doonaa uu sii jiri maayo walaa yantaficu bihi saaxibu qofkii kalgacaylkiisa iyo jacaylkiisu noocaana ku intifaaci maayo wainamaa tanfacu alcabda almaxabatu lilah addoonka markaa waxaa anfacaya maxabada ilaahay daraaddi cid uu jeclaado markaa jacaylka ilaahay daraaddii uu u jeclaadaa go-i maayo nafcigiisuna ilaa aakhira waa joogaa taasina waxay tusinaysaa fadlu lmaxabati lilah ilaahay daraaddi cidin loo jeclaado fadligaa leeday in ilaahay la jeclaadana waa min baabi alwlaa wey oo aharkani min baab alqiyaas buu baabka markaa daliil ugu noqonaya ile baabku ilaahay maxabadiisa ayuu ka hadlayay jacaylka ilahay buu ka hadlayay qala raximah llah fiihi masail alula tafsiru aayat lbaqara wahiya qowluhu tacala wmin annaasi man yatakidu min duuni illahi andaada yuxibuunahum ka xub illah alamdaadna waa alamhaal wاnudara waa shayga shayga lamidka ah u dhigma yuxibuunahum ka maxabatihim lilah se ilaahay u jecelyihin bay u jecelyihiin macbuudaadkoodaas fayusawuuna allaha wamacbuudaatihim fi lmaxaba ilahay iyo macbuudaadkooday ku simeyaa maxabada maxabada noocaasina waa maxaba shirkiya wey athaaniyu tafsiru aayati baraa wahiy qowluhu tacala qul in kaana aabaaؤkum abnaaؤkum ilى qowli axaba ilaykum min allahi warasuuli wajihadin fi sabiili fatarabasuu xataa yaأtiya allahu biamri macnaheeduna waa in kanat hadihi اmaxbuubaat اthamaaniyaةu axaba ilaykum min allahi warasuuli wadiini fantadiruu ma yaxilu bikum min ciqaabi haddii la dhahdo ka warrama ayaddani dad muminiina bay la hadlaysaa oo ah muminiintii hijroon waayey iyagoo qaraabadooda iyo xoolahooda iyo guryahooda iyo laxajeclay inay ka tagaan diidaya oo maxabadaasi kumay kufriyin si aayadda loo fasiraya marka haye amarkii ilaahay yaani qadamuu hadihi lmaxbuubaat calaa amri illah waxyaaba ay jecel yihin bay amarki ilaahay ka hormariyeen wey jacaylka ashyaada dunyawiga u hayaan ee amarki ilaahay ka horumariyeen maxabada noocaasi ma kufriba maya kufri maa taas waa fisq laakiin marka makhluuqaadka ilaahay laga jeclaado ayay maxabadu noqonaysaa shirka ama sida ilaahay oo kale loo jeclaado athaalithatu wujubu maxabatihi sala allahu alayh wasalam waajibnimadu waajibka tahay nebiga in la jeclaado calaa nafsi nafta laga jeclaadiyo walahl qaraabadiyo walmaali xoolaha ee wujubu taqdiimi maxabat nabiyi calaa maxabati nafsi walahli walmaal jacaylka qofku uu hayo rasuulka caleyh isalaatu wasalaam waa inuu ka sareeyo ka hormariyo jacaylka u hayo naftiisa qaraabadiisa iyo maalkiisa liqowlihi laa yuminu axadukum xata akuna axaba ilayhi min waladihi wawaalidihi wannaasi ajmaciin waxaa loo odhan karaa aayadda iyo xadiidka anastoona laguma sheegin masalada ku saabsan wujuubu taqdiimi maxabati nabiy calaa maxabati nafs maxabada nebiga in ay ka horeyso maxabada waladka iyo waalidka iyo dadka ayuunbaa la sheegay laakiin waxaa la leeyahay wannaasi ajmaciin taabaa qofka naftiisuna ay soo gelaysa waxaa kaloo arrintaasi sariixa loogu sheegay xadiidka cabdillaahi ibnu hishaam qaala kuna maca nabiy wahuwa aakhidu biyadi cumar bn khaaab faqaala lahu cumar ya rasuula allahi la anta axabu ilaya min kuli shay ila min nafsi cumar wuxuu ku yihi rasuulka shay walba waa kaa jecela naftayda mooyaane qaala nabiyu sala allahu alay wasalam laa yani maad gaadhin halkii lagaa rabay iyo alwaajibu calayka fi lmaxaba laa waladii nafsii biyadi xata akuna axaba ilayka min nafsik ilaa xataa naftaada ad jeclaanayso qaala lahu cumar fainahu laan wallaahi laanta axabu ilaya binafsi imika naftayda xataa adaan kaa jecelay faqaala nabiyu alaana yaa cumar haddaad gaadhay halkii lagaa rabay cumarow araabicatu nafyu liimaan in iimaanka la anfiyo la dhahdo laa yumin laa yadulu tusin maayo cala alkhuruuji min aliimaani qofkaasi inuu iimaanka ka baxay ونفy الإيmاn qad ykun لنfyi أslhi وqad ykun لنfyi kmalhi الwاجib وlaa ykun لنfyi kmalhi الmstaxab imaanka haddii la anfiyo oo qof waajibaad ka tegay ama waxyaaba macaasiya sameeye la hahdo laa yuؤmin ama laysa bmuؤmin waxaa dhici karta in laga anfinayo loo diidayo asalkii iimaanka oo laleeya iimaanba qalbigiisa kuma jiro oo waa gaal waxaa kaloo dhici karta in loo jeedo iimaankii waajibka ahaa kamaalkiisa oo laleeyahy iimaankii waajibka ku ahaa qofkani ma dhammaystirin laakiin sida ay sheegeen aimadu sida ibnu taymiya ibnulqayim iyo ma dhacdo in iimaanka la anfiyo iyadoo loo jeedo iimaankii mustaxabka ahaa baan dhammaystirnayn walaa yunfa aliimaanu linaqsin fi kamaalihi lmustaxab inama yunfaa licadami wujuudihi asla aw licadami kamaali liimaan اlwaajib walihada u sheekh uhi nafyu liiman laa yadul cala alkhuruuj min aliimaan mar haddii qofku isagoo asalkii iimaanka gaalnimada uu kaga badbaadaya haysta in iimaankii waajibka uu ka kala dhimaya awgeed looga anfin karo taa macnaheedu wuxuu noqonayaa nafyu liimaan mar walba tusin maayo in eh, qofku uu gaal yahay oo iimaankii uu ka baxay markaa qawluhu nabigu ui laa yumin axadukum laa yadul calaa anahu kaafir markuu laa yumin axadukum xata akuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin iimaanba ma laha maaha macno asl iimaan in laga anfinaya ma maxaa taa u daliila inaan asl iimaana onaan iimaanka la anfinaya ee kamaal iimaan waajib yahay oo iimaankii waajibka kuwa ah uma dhamaystirna inuu macaniya maxaa u daliilaaye xadiidka cumar laa anta axabu ilaya min kuli shay ila min nafsi oo cumar iyada oo naftiisa iyo rasuulka uu sheegay inuu naftiisa jecel yahay walam yuqadim maxabat nabiy calaa maxabati nafsihi haddana rasuulku alayh salaatu salaam ma gaalaysiina iimaankii waajibkaa weli kuma dhamaystirna ayuunbuu ku yihi taasi markaa waxay daliil u tahay aslu maxabat nabiyi hadday qalbiga ku jirto inaanay taasi meesha ka saarahayn iimaanka oo laakiin iimaankii laga anfin karo licadami kamaali maxabati alwaajibati fii qalbi maxabadii waajibka qofka ku hayd inay qalbigiisa ku dhamaystirnayn awgeed walihada wuxuu yihi abu cubayd alqasim bnu sallaam fi kitaabi اliimaan baab lkhuruuji min aliimaani bilmacaasi oo macnihiisu uu yahay in qofka iimaanka laga anfin karo macsiyo uu sameeye awgeed ujeedaduna ay tahay in kamaalkii iimaanka waajibkaa la anfinayo asalkiisa aan la anfinayn kadibna wuxuu yihi ama hada aladi fihi dikru dunuubi wاljara'im faina alaahaara jaءat bالtaqlid calى arbacati anwac faاthnaani minha fiiha nafyu اliimaan adkeyn baa looga jeedaa buu ihi in qofkii macsiyo uu sameeye awgeed iimaanka laga anfiyo marka siyaabaa u timin waxaa ka mid a in iimaankii laga anfiyo wاlbara'aة min الnabiy wاlaakharaani fiiha tasmiyaة اlkufr wadikru shirk kul nوع min hadi اأربcاaت تجmc أxاadiiث dawati cidة famin النوع اladي fihi nfy الإiman xadiiث النabiy laa yزني الrajuل xiina yزني wahuwa muؤmin qofkii zinaysanaya iimaanka waa laga anfiyey iimaanka laga anfinaya maaha buu leeyay asalkii iimaanka waa kamaal iimaan اlwaajib bidaliilin adilo badani tusisay dee zinada inaan sideeda loogu gaaloobin walaa ysriqu xiina ysriq wahuwa muؤmin waqowluhu ma huwa bmuؤmin man laa yأmanu jaaruhu khawaaئlah fajaarkiisa dhibayaa laga anfiyey iimaankii waa kamaal iimaan اlwaajib waqowlu alimaanu qayd اlfatk laa yaftaku muminu qowluhu laa yubgid اlansaar axadu yuminu biاllahi warasuulih wa minhu qowluhu aladi nafsi biyadihi laa tuminu xata taxaabu ila akhiriha lidalika shekh islam ibnu taymiya raximah llahu tacala wuxuu yihi waqowluhu laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin alxadiiثu nafى اliimaan alwaajib canhu aladi yastaxiqu bihi اljana iimaankan zaaniga loo diidayaa waa iimaankii waajibka ku ahay asalkii iimaankan aha waa iimaankii uu ku mutaysan laha inuu jannada galo min geyri sabqi cadaabin iyadoo cadaab aanu hormarin walaa ystalzimu dalika nafya asli iimaan haddii qofka iimaanka laga anfiyana ilooba ilow ka dhalan mayso in laleeya asalkii iimaanka wama haysto oo waa gaal ka dhalan mayso waa masaaisha muhimka muhimka ilaaqu lkufr calaa qowlin aw ficlin aw faacilin ama calaa taarikin ilaaqu ashirk kadalik nafyu liimaan waa masaaisha muhimka ah ee dadka aan fahmini si yaroo fudud ay isaga gaalaysiiyaan hadday arkaanba ficil qofka sameeye iimaanka laga anfinay odhan khalaas iimaan ma laha baa la ihi kaan iimaan lahaynna waa gaal iimaanku inuu maraatib leeyahay baanu qofkaasi fahamsanayn oo iyo kamaal liimaan alwaajib iyo kamaal liimaan almustaxab inuu saddexdaa leeyahay wanafyu qad yakunu liaslihi waqad yakunu likamaalihi alwaajib walaa yakunu likamaalihi almustaxab walaa ystalzimu dalika nafy asl iimaani wasaa'ira وsائر أجزائه وشhuعaبه hذا معنى qwلهم نفي كمال الإيمان وxقيقة ذلك أن الكمال الواجب laysa هو الكمال المستحب المذكور في qول الفقهاء إلى آخره marka haddaad aragto iyadoo nas qof ficil sameeyey ama waajib ka tegay iimaanka laga anfinayo iska hubi ma asalkii iimaanka mise waa kamaalkiisii waajibka ahaa ila labadu way kale xukm duwan yihin alkhamisatu ana liliimaani iimaanka waxaa usugan xalaawata macaan qad yajiduha alinsaanu xalaawadaasoo insaanku uu dareemi karo waqad laa yajiduha inaanu dareemin ay dhici karto inagii dersiga ku sheegano maxaynu nidhi laysa kulu muminin yajidu xalaawat liimaan qof kasta oo muumin oo asalkii iimaanka haystaa maaha inuu iimaanka macaankiisa dhadhaminayo uu dareemayo waa dhici kartaa isagoo mumina inaanu xalaawat aliimaan dhadhamin xalaawat aliimaan in la dhadhamiyo maxaa shardi looga dhigay saddexdaa sifo qofka inay ku dhamaystirmaan maaha saddex sifo laftooda inuu asalkoodun hayo markaynu sharaxayna waa inaga in waa an yuujadna fiihi taamatan yakun اllah warasuul axaba ilay mima siwaahuma ifadaasi dhamaystira waa inay qalbigiisa ugu jirto waan yuxib اlmara laa yuxibu ila lilah waan yakrah an yacuuda fi اlkufr bacda id anqadahu llahu minhu kama yakrah an yuqdaba fi الnaar calaa wajhi اkamaal waa inay sifaadkaasi qofka looga helo alxalaawatu waa shay oo zaa'idu calى asli اliimaan aladi yashtariku fihi اlmuminuun iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa inaad hesho waa shay dheeraadka ah asalka iimaanka ee gaalnimada lagaga badbaada ee muminiintu ay wadaagaan faqad tuujadu fii bacdi lmuminiin walaa tuujadu fii bacdihim walihaada aharka ibnu cabaas ee baabka waxaa ku xusan walan yajida cabdu طacma aliimaan wain kaurat salaatuhu wa sawmuhu xataa yakuuna kadalik yanaa qofna heli maayo dhadhanka iimaanka iyo macaankiisa haba badato salaadiisa iyo soomkiisa iyo cibaadaadkiisu ilaa uu sifaadka xadiidka lagu sheegay uu yeelanayo marka hada musali wa hada saaim ibnu cabaas uu leeyay acma aliimaan heli maayo waa min jumlati lmuminiin lakiin darajada xalaawat liimaan lagu helo ayaanu gaadhin asaadisatu acmaal qalbi qalbiga acmaashiisii baa baabkan lagu sheegay alarbacu ee afarta ahaa allatii taasoo laa tunaalu aan la gaadhin walaayatullahi ilaahay weli loo noqdo addoonku noqdo miduu ilaahay jeceliyu u nusraynayo ilaa biha ilaa iyada lagu sifoobo walaa yajidu aanu helahayn axadun qofna acma aliimaan iimaanka dhadhankiisa macaan ilaa biha iyada inuu la yimaado mooyaane macaasha afartahayna waa alxubu fi waa inuu ilaahay daraaddii cid uu jeclaanayo u jeclaado likownihi muminan muwaxida daaca lilah inuu yahay adoon ilaahay rumaysan keliyeeya ilaahay adeeca oo ka amar qaata inuu sifaadka dadka uu ku jeclaado oo walaha iyo barihiisa uu taa ku xidho aanu dadka ku jeclaan sifaad kale oo aanu ilaahay jacaylka asal oga dhigin jacaylkana dee jacaylka laga hadlay waa jacaylkii diiniga ahaa weeye maxabadii markaa abiiciga ahayd maaha ifada labaadna ama camalka labaadna waa albuqdu filah inuu ilaahay daraaddi u naco cidda u nacayo bikufrihi wa shirkihi wa bidcatihi wa fisqihi waa inuu naco ifada saddexaadna waa almuwaalaatu fi llah waa cidduu xigtaysanayo xidhiidh inuu ilaahay daraaddi u xidhiidhiyu xigtaysto ifada afraadna waa almucaadaatu fi waa inuu ilaahay daraaddi cidduu colaadinayo u colaadiyo oo qabyaalad midab af wadan xisbi waxaa qofku waa inaanu ku dhisin alwalaa walbara oo bidaca ayay ka mid tahay binaau lwalaai walbaraai calaa gayri اlusuuli اlmunazla min cind illah in lagu dhiso almuwaalaat walmucaadaat alwalaau walbara usuusha ilaahay uu soo dejiyey ee tawxiid leh ee itibaac leh waxaan ahayn bidaca ayay ka mid tahay qolooyinka hawlahaasi bilaabayna waxaa kamid ahaa asuufiya oo bilaabay waxa weyaan taxziib nnaas inay dadka xisbiye ka dhigeen oo dee duruq bay kala noqdeen ariiqa alfulaaniya ariiqa alfulaaniya ariiqo kastaana ay sheekh leedahay alwalaa walbaraa almaxabatu walbuqduna lagu dhisayo sheekhaas sheekaa cidda jecel cidda xertiisa kamida cidda xidhiirinaysa arintaa waxaa ka dhaxlay auruq suufiya alaxzaab diiniya siyaasiya bada bikhwan muslimiin uma man tafaraca can laga bilaabo ikhwan muslimiin iyo cidda ka arcoontay cidda ka farcantay iyaguna alwalaa walbaraag waxay ku dhiseen xisbinimada qofkan xisbiga ma kamid mise kamid maha taasina waa bail ilaahay subxaana watacaala waxyigiisa qur-aan iyo sunnaba khilaafsan waana shay waxa weeyaan bidca ah oo kamaalulimaan alwaajibna ka hor imanaya walaha akrida taariikhda ikhwaan muslimiinkii urdun waxay ku sameeyeen sheikhu lalbani raximah llahu tacaala limujarad anahu laysa min xizbi waxaasoo dhan waxay ugu sameynayeen in laga beri noqdo inaan loo tegin in la jaro inaan waxba laga dhegaysan inaan xisbigoo ka mid ahayn marka qofka salafiga ah waxaa laga rabaa alxubu iyo albuqdu inuu agtiisa fi llahi noqdo almuwaalaat walmucaadaatu inay lilahi noqoto salafiyuunna iskuma xidhiidhiyaan dadkana kuma nacaan xisbinimo xisbimo ma jiraba waa qofku tawxiidka halkuu ka taagan yahay itibaacii iyo sunnihi halkuu ka taagan yahay manhajkii selafka raacistiisa halkuu ka taagay waxay dadka qaarkood ay yidhahdaan soo kuwan iyaguba isxidhiidhinaya soo kuwan masaajidada goonida macaahidda goonidaa leh meanay taasi xisbinimo ahayn taasina jahli bay ku dhisan tahay hadday isxidhiidhinayan maxay isku xidhiidhinaya hadday xisbinimo isku xidhiidhinayaan nacam hada madmuum lakiin haddaan qofkan anigu u xidhiidhinayna aaminsanahay anahu min ahli tawxiid o anahu mutabic lisunati الnabiyi alayh الsalaatu salaam wa anahu calى manhaji salaf hada diin xisbinimo madmuumana maaha taas taasi waa diin laakiin haddii mid caqiide fiicanna aan ku fogeeyo xisbigeega maaha mid caqiide xun oo doona suufiya ashcariya muctaziliya khaarijiyana aan ku soo dhaweysto oon ku difaaco waa min xisbina arinta xun ee khaldani waa taas wey waayo hadduu qofku salaada tukado oo uu soomo oo uu sakada bixiyo xajka tago cumrada tago oo acdaa ullaahi awliyaa ka dhiganayo awliyaa ullaahina acdaa ka dhiganayo laa yanaalu walaayat allah ilahay maxabadiisa heli maayo ibn lqayim wuxuu yidhi atuxibu acdaء alxabiibi wataddaci xuba lahu ma daka fi imkaani waxaad jeceshahay allah ad leedahay waan jecelahay cadowgiisa markaasaad haddana sheeganaysaa inaad jeceshahay suurtagal maaha taas markaa asalkii maxabatullahi baa kaa maqan idaa kunta tuwaali acdaa allah ama kamaalkeedii waajibkaaba kaa maqan asaabicatu fahmu saxaabiyi saxaabiga fahamkiisa lilwaaqici xaalka dadka uu fahmay wuxuu fahmay anna caamata almu'aakhaat in walaalowga badankiisu calaa amri dunya wuu ku dhisan yahay arrin adduunye inuu ku dhisan yahay marka dadka oo dhan maaha yani akharu nnaas ama kaiir min annaas buu ujeedaa saxaabigana ibnu cabaas buu ujeedaa kaana muliman bixaali naas fii zamaani dadka xaalkooda aada buu ula socday wakhtigiisa qofka caalimka ama daacigana taa waa laga rabaa waayo dadka haddaanad xaalkoodaba ogeyn maxay jahli kaga sugan yihiin maxay sifaad iyo dhaqamo xun leeyihiin dee warkeeda ma haysid markaa maxaad daweyn doonta marka ibn cabaas wuxuu ogaaday ana almuaakhaata walmaxabata cala dunya kaurat waintasharat fi nnaas fi zamani in laysu jeclaado oo lagu walaalooba adduunye waktigiisa inay dadka dhexdooda ku badato walihada buu ka digay athaaminu tafsir wataqaacat bihim lasbaab ibnu cabaas muxuu ku fasiray almawada soo ma waxaa ihi macna asbaab taa uu ka caamsanya kulu maa yatawasalu bihi ila shay ayaa sabab la idhaahdaa waxa qofku uu ku gaadhayo ujeedadiisa xaajatahu wa ilabatahu ayaa sabab la dhahdaa marka tafsiirkan ibnu cabaas muxuu noqonaya banu nihi tafsiru bاlmithal lأna alaayata ida kanat aaya goormaa la odhan karaa daabitkaa qaado goormaa la odhan karaa tafsiirka uu saxaabigaas aayadda ka bixiyey ama caalimkaasi ma tafsiir muaabiqa waa tafsiir bilmithaal oo tusaale ayuunba waxyaabihii aayadda hoos imanaya u sheegay waa tan ida kaanat ilaayatu caama hadday aayaddu caamto lafdigeedu waa caam tafsiru saxaabiyi laha biaxadi afraadi caam tafsiiru bilmithaal aayadda lafdigeedu waa caam caamkaa afraadiisii mid kamida buu saxaabigu ku fasiray mise imika mawadadu waa noocu min anwaaci asbaab soo ma lafdigii waa caam tafsiirkiina waa khaas waa tafsir bilmithaal ida kanat ilaayatu caama fatafsiru الصaxaabiyi laha biaxadi afraadi اlcaam wa tafsiru bilmithaal wاlcibraةu fi nusuusi اlkitaabi wasuna waa bicumuumiha wey mar hadduu lafdigu caamiyo dee cumuumkiisa lagu fasiraya marka hadduu saxaabigu fardi afraaddii caamka ka mida sheego isagoo aayadda fasiraya fainamaa yaqsudu bihi tamhiil inuu tusaale bixiyo ayuunbuu ujeedaa sidaa dee mawadada kale ataasicatu ana min almushrikiina mushrikiinta waxaa kamida man yuxib llah mid ilaahay jecel xuban shadiida jacayl xoog badan marka yuxibuunahum ka xub illaah siduu u fasiray musanifku ee yuxibuuna macbuudaatihim ka xubihim lilah saasuu ku fasiray walihaada muu ka istinbaaطay aayadda in mushrikiinta ay ku jiraan kuwo ilaahay jecel waliqowli yuxibuunahum ka xub illaah hada daliil calى anahum yuxibuuna allah walakin kamaxabatihim limacbuudaatihim ilahay way jecel yihiin oo waa sifo wanaagsan taas lakiin maxabadooda maxaa xumeeyey waxay ilahay u jecelyihin se u jecel yihiin macbuudaadkooda waxyaaba ay caabudayaan wa qowlu aladiina aamanuu ashaddu xuba lilah ree muuminiinta ayaa jacaylkay ilaahay subxaana watacaala u hayaan uu kasii adag yahay uu ka wen yahay jacaylkay mushrikiintu ilahay u hayaan taa lafteedu waxay daliil u tahay ana almushrikiina yuxibuuna allah inay ilaahay jecel yihin ashaddu xuba lilah ay min xubi asxaabi alandaadi lilah cala axad alaqwaal marka fayakunu qad ahbata lahu maxabat allah walakinaha mashhuubat bishirk ilahayna jecel yihin bu ilahay u sugay lakin dee shirki baa ku barxan walihada laa tanfacum hadi maxaba ayaddana waxay kamid tahay waxyaabaha radinta ku ah khuraafiyiinta mutaahiriinta ee shirkiga looyarada u ah odhanaya mushrikiintii hore ilaahay rabbinimadiisa may ogoleyn kayfa laa yuminuuna birububiyat illah wahum yuxibuuna allah si ilaahay rabbinimadiisa u rumaysnayn ilahay inay jecel yihiin baabu ilaahay sheegay alcaashiratu alwaciidu goodiga calaaman mid loogu goodiyey kaana thamaaniyatu ay ahaadaan sideeddaa shay aayadda lagu sheegay xaba iley kuwa uu ka jecelyay min diini ufiir soo horaan idinku sheega waxaan idinku uhi masaaئilka in la fahmaa waa muhim almasa'il alati yadkuruhaa almusanifu raximah اllahu tacaala fi kuli baab wa tafsiru liلnusuus اlwaarida fi lbaab alati awradaha fi lbaab wa alfawaa'id alati istanbataha min nusuus اlbaab iminka aayadda markaynu fasiraynay maxaynu nidhi haddii la yidhaahdo aayaddani waxay la hadlaysaa dad muslimiina oo hijiro hijiradii uga hadhay jacayl ay u qabaan qaraabadooda ganacsigooda iyo guryahooda de aayadda laguma fasiri karo inay ilaahay ka jeclaayeen adduunyadaas oo qofka adduunyo ilaahay iyo rasuulka iyo diinta ka jeceli laysa bimuslim markaa isma qabanaysa inaad tiraa aayaddani dad muslimiina bay ka hadlaysaa waxaa lagu canaaneynayaa uu yahay anahum takhallafuu can ilhijra iyo inaad tidhaahdo markaad aayadda fasirayso axabu hadihi اhamaniya xuba acdam min xubihim lilahi walirasuulih walidiinih isma qabanayso walihada maxaynu nidhi haddii la yidhaha aayaddan muslimiin bay ka hadlaysaa waa in la yidhaahdo yani qadamuu maxabata hadihi ashyaa cala limtihaali liawaamir illah aayadda macnaheed waa sida jacaylka sideedaa shay u hayeen ayay ka horu mariyeen ay ka fadileen u hogaansanka awaamirtii ilaahay amarkii ilaahay u amray inay hijroodaan waxay u fulin waayeen jacayl ay sideeddaa u hayaan maxabada noocaasina waa maxay maxabatun fisqi ah ولhada msنifku mxuu hi alwaciidu calى man kana ثamaaniyaة axab ilay min diini ay min alcamali bidiini saasuu ujeeda waciidkuna waa fatarabasuu xataa yaأtiya allahu bmrih waa waciid suga ilaa ciqaabka ilaahay idiin imanaya axaadiyaة caشhر ana man itakada qofka yeesha niddan miduu ilaahay la masaynayo tusaawi maxabatu jacaylka u hayaa ay la simantay maxabat اllah fahuwa maxabada noocaasi inay shirka akbartay buu cadeeyey musanifku inuu qofku ilaahay iyo makhluuq isku si u jeclaado haddii maxabada makhluuqu ay noqoto mid ka badan oo ka weyn maxabada ilahay u hayana dee kasii daran aayaddan de lo min annaas man yatakid min duuni illahi andaada yuxibuunahum ka xub illah waa inay makhluuqaad sida ilaahay oo kale u jeclaadeen wuxuu ilaahay ku sheegay inay tahay min baabi itikaadi niddi lilah inay tahay in ilaahay cid loola maseeyey in ilaahay cid loola maseeyaana waa shirka maxaa u daliila maxabadoodani inay ahayd maxaba shirkiya sii wada aayadda maxay ku dhammaataa wamaa hum bikhaarijiina min annaar naarta ka soo bixi maayaan qofka la naar buu gelaya weliba weligii kasoo bixi maayo amuslimun huwa am kaafiru kaafir idan maxabadan maxabada shirkiga inay ta daliil u tahay daliilu calى ana taswiyat اllahi bigayrihi min khalqihi fi lmaxabati shirku yukhaladu saaxibuhu fi الnar wama hum bikhaarijiina min الnar walihada shekh bn cuthaymiin wuxu uhi liqowli yuxibuunahum kaxub illah uma bayana fi siyaaqi اaayaat anahum mushrikuuna shirka akbara siyaaqa aayaadka wuxuu ilaahay ku cadeeyey inay yihiin mushrikiin shirka akbara ku jira bidaliili ma lahu min alcadaab قال raximah llah baabu qowli lahi tacala ilahay qowlkiisuu baab yeelahay uu yihi inamaa dalikum shayaan yukawifu wliyaah walaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum muminiin maqsuudka baabkani waa bayaanu wujuubi alkhawfi min allah waa in la caddeeyo inay addoomaha waajib ku tahay ilaah inay ka baqaan khawfa cibaadatin khawfan waanahu cibaadatu laa yajuusu jacluhaa ligayrihi iyo baqahaasi cibaadadaah inuu yahay cibaado ilaahay uu la gaar yahay oo ilahi subxana wa tacaala cid aan ahayn in loo sameeyo oo loo leexshaa aanay banaaneyn alkhawfu min allah wa min afdali maqaamaati اdiini wa ajaliha waynagii sheegnay cibaadadaba waxaa asal u inuu yahay almaxabatu walkhawfu wاlraja marka maqaamaadka diinta kuwa ugu waaweyn buu kamid yahay ugu fadliga badan ilaahayna subxana watacaala addoomihiisa uu amray inay ka baqaan wa iyaaya farhabuun walaa takhshaw nnaasa wakhshawn waanu ku ammaanay baqaha ilaahay ka baqaan in aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun malaa'igtu ilaahay ku ammaanay yakhaafuuna rabbahum min fawqihim الذينa يبلغuنa رساaلات اللh ويkشhون وlا يkشhون أحadا إلا الله kul hada wuxuu tusinayaa الخوف min الlahi سubحaنه وataعaaلى inuu yahay عibaado min أعظم العibaadaت الخوف lغaة waa توqع الmkrوه في المستqبل توqع الmkrوهi في المستqبل waa qofku inuu filanayo wax la dhibsado oo la nacaa inuu mustaqbalka ku dhici doono maana xaaladda qofku uu galo markuu filanayo dhibaata inay kusoo socoto xaaladda qofku uu galo markuu filanayo dhibaata kusoo socoto taasaa khawf la ihahdo tawaquc lmakruuhi fi lmustaqbal waxaa sidaa ku fasiray ibnu faris raximah allahu tacaala isilaaxan waa inficaalu lqalbi inficaalu اlqalbi wadiraabuhu cinda nuzuuli اdarari aw tawaqucihi inficaalu اlqalbi wadiraabu waa kicista uu kaco qofka qalbigiisu wadnihiisu uu garaacmo cinda nuzuuli darar markay dhibaato ku dhacdo aw tawaqucihi ama dhibaatadii weli kumay dhicine wuu filanayaabay kusoo socota marka kicistaa qalbigu uu kacayo ee uu isgaraacayo markay qofka dhibaata ku dhacdo amaba se waxa weeyaan uu dhibaato filanayo taasaa khawf la idhaha inficaalu qalbi wadiraabuhu cinda nuzuuli darari aw tawaqucihi xaaladii umaaniinadu ka baxaya xaaladii xasiloonida walaada ibn wuxuu ku uhi fi daarij saalikiin wa saaxibu lmanaazil saaxib manazil saa'iriin manazil saa'iriin waa kitaabka uu leeyahay alharawi ee ibn اlqayimna uu ku sharaxay madaarij saalikiinka kaasaa manazil saa'iriin la dhaha alkhawf huwa اlinkhilaacu min طmaaniinaة اlmn bimuطaalacaة اlkhabr waa khowfku waa in qalbigu uu ka fuqo xasiloonidii nabadgelyadu ay lahayd taasoo ka dhalatay inuu war daalacday khabar manaa dhib yacni alkhuruuja can sukuuni اlmni xasiloonidiiyo deganaashihii nabadgelyada qalbigu inuu ka baxo wey biistixdaari maa akhbara allahu bihi min alwacdi walwaciid markay qofka qalbigiisa ku soo xaadirto waxa ilaahay uu ku waramuu sheegay ee wacdi iyo waciidba leh waay khawfka markaa la qeexaya iska ilaali waa khawf lmakhluuq wey alkhawf aladi huwa ifat ah, alkhawf laysa min sifaat illah ilahay sifaatkiisa kamid ma waayo khawfku hal huwa cibaadatu maxda am min alafcaal almuxtamila hadda waad soo dhigatay fi halaatat usuul aye ficil muxtamila macnaheedu yey mar cibaadu noqdaa markaa khawfku sidiisa cibaado uma noqonayo ilaa ay sifaad kala raacaan soo ma markay sifaadkaa kala raacaanna cibaadu noqonaya haddana sifaadkaa kala raacinna iyadoo khawfki uu jooga ayaanu haddana cibaado ahayn marka qofku waa cibaadaadka waa afcaasha aan cibaada maxda aan ahayn cibaado barax tiran ahayn marna cibaado noqdo marna aan cibaad ahayn mataa yakunu alkhawfu cibaadatan goormuu khawfku cibaado noqda tafadal ida kaana macahu tadallulu wakhuduucu watacdiim wixii dee qowl ama ficilu cibaado ku noqon jiray markay la socdaan khuduuc iyo tadalul iyo tacdiim markuu la socdo marka haddii ida kana maca alkhawfi khuduucun wamaxabatun watacdiimun watadalul waa cibaado haddii lilaahi loo sameeyo waa cibaadatu lilah haddii ligayr illahi loo sameeyana muxuu noqonayaa shirki buu noqonaya culimada sheegtay khawfku inuu marna cibaado noqdo marna cibaado noqon waxaa kamid a ah sheekh sicdi biqowli sadiid iclam ana alkhawfa walkhashyata taaratan yaqacu cibaadatan wtaarata yaqacu abicata wacaadata dalika bixasabi asbaabi mutacalaqaati inuu cibaado noqdo ama inuu noqdo khowf abiiciya waxay ku xidhan tahay asbaabaha uu ka dhashay iyo waxyaabaha la xidhiidha ifaadka kale ee la xidhiidhsan ayay ku xidhantahay walihaada alkhawf lahu aqsaam alqismu lahu alkhawf alcibaadi altawxiid aliimaani waa khawfka cibaadada ah tawxiidka iimaanka waana alkhawfu min allah baqaa ilaahay laga baqo ee sidee looga baqo calaa wajhi atacabudi waltadalluli walmaxaba baqaa ilaahay laga baqaa laftiisu cibaado ma wada hadaad ilaahay uga baqdo sida cadowg oo kale sida libaax oo kale sida mask oo kale cibaado ma kooxaas wuxuu cibaado noqonayaa markaad ilahay uga baqdo calى wajhi الtacabudi wاtadaluli wاlkhuduuci wاlmaxaba oo sifaadkii dee ficilku cibaado ku noqon jira ay la socdaan baqe ka dhashay cibaado iyo tadalul iyo khuduuc iyo maxabo almabni cala istixdaari jalaal illahi wacadamati wa haybati waxaanu ku dhisay in qalbiga ay kusoo xaadirtay ilahay weynadiisa iyo haybadiisu marka waa min acdami maqaamaati alcibaada alati awjaba awjaba allahu calaa cibaadi inuu cibaado khawfka noocaas yahayna waxaa u daliila amru llaahi bih qaala tacala falaa takhaafuuhum wakhaafuuni watacliiqu liimaani bih iimaankiina waa lagu xidhay in kuntum muminiin baa la yihi hanaa llahi calaa man qaama bih wawacduhu hawaaba calayh in ilahay u ammaanay cidda baqaha cibaadada ku sifowda ajarna uu ballan qaaday waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan haddaba ma huwa alqadru lwaajib min alkhawfi min allah khawfu min allah dhammaantii ma wada waajiba la qadar waajiba buu leeyahy iyo qadar mustaxaba alqadr lwaajib min hada alkhawf waa maa xamala alcabda cala imtihaali اlamr wamanaca min ikhtilaafi اlmacaasi maa xamala alcabda cala imtihaali اlamri wamanaca min ikhtilaafi اlmacaasi waa inta adoonka ku kaliftay inuu amarka ilahay uhogaansamo macaasidana ka celisa intaasaa khawfka waajibka ah ee intaa kasoo hadhee qofka ku qaada inuu makruhaad ka tago ama mustaxabaad inuu sameeyo waa khawf mustaxaba wey khawf waajiba maaha culimada taa sheegtay waxaa ka mida ah ibnu rajab fi kitaabkiisa la dhaha takwiif min annaar waalqadru lwaajibu min alkhawfi ma xamala calى aadaءi اlfaraaid waijtinaabi اlmaxaarim qadarka baqaha ilaahay laga baqo kamid ee waajibkaahi waa inta addoonka ku kaliftay inuu farallada sameeyo xaaraamtana ka dheeraado fain zaada calى dalika bxayثu saara baaciثa linufuusi calى الtashmiir fi nawaafil الطaacaat wاlinkifaafi can daqa'iq اlmakruhaat wاtabasuطi fi fuduuli اlmubaaxaat kana dalika fadla maxmuuda hadduu intaa ka dheeraado nafta uu ku kalifo inay naftu waxa weeyaan u faydato samaynta aacaadka sunaa ah iyo ka istaaga waxyaabaha makruhaadka ah iyo balbalaarsiga mubaaxaadka inay ka istaagto hadduu ku kalifo kaana dalika fadlan maxmuuda waa dheeraad wanaagsan fain tazaayada calaa dalik hadduu intaa kasii kordho baqo bian awraa maradan sida qofki inuu xanuunsado qofku xanuunsanaya maxaa haya wuxuu la xanuunsanaya khawfan min allah aw mowtan ama uu dhintaba aw haman laaziman ama wuu murugoonaya murugo iyo warwar cibaadadii iyo arrimihii addunyaba ka mashquulinaysa bxayu yaqطcu can الsacyi fi اktisaabi اfadail maطlubati maxbuubati اlah caza wajala lam yakun maxmuuda waxaan la xanuunsanaya waxaan la dhimanaya ama la xanuunsanaya ama waxa weeyaan aan la warwaraya aan diin iyo addunyaba uga mashquulaya baqaan ilaahay ka baqanaya taasi maxmuud maaha baqahaasi hadduu maxmuud yahay nebi maxamed ba alayh salatu salaam ku sifoobi lahaa walam yakun haakada nebiguna alayh الsalatu salaam sidaasi muu ahayn qala ibn اlqayim min darij saaliki wاlkhawf اlmaxmuud الsaadiq ma xaala bayna saaxibihi wa bayna maxaarim اllahi caza wajal faida tajaawasa dalika kiifa minhu اlyaأsu wاlqunuuط hadduu intaa dhaafo waxaa laga baqanayaa inuu qofka quus uu ku rido ilahay fadligiisa iyo raxmadiisa uu ka quusto wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin